bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alcaqiidatu adaxaawiya lilimaam abi jacfar adaxaawiy raximahu llahu tacaala qaala alimaamu abu jacfar waalamnu waaliyaasu yanqulaani can millati alislaam wa sabiilu alxaqi baynahumaa liahli alqibla waalamnu cadaabka ilaahay oo laga aamin noqdo oo qofka uu iska dhaadhiciyo inuu ka nabad galaybo wal iyaasu quusasho naxariista alla laga quusto yanqulaani qofka waxay ka bixiyaa waxay u raraan waxay ka raraan can millati alislaami islaamka diinteeda diinta islaamkay ka raraan oo ay waxay u raraan yacnii inuu qofkii diintii uu ka baxaba wa sabiilu lxaqi xaqa jidkiisana baynahumaa labadaas u dhexeeya amniga iyo iyaaska quusashada naxariista alla laga quusto iyo amniga laga aamin noqdo cadaabka alla subxaanahu wa watacaala ayaa jidka xaqa oo u dhaxeeyaa liahli alqiblati wa sabiilu lxaqi xaqa jidkiisana baynahumaa dhexdooda ahaadoo liahli alqiblati buuna u ahaaday dadka mu'miniinta ah oo ahlu qibladoo qiblada u tukadaan halkan musanifka laba arrinoo waaweynba uga hadlay arrin waxa uu yahay in alla cadaabkiisa laga aamin noqdo oo qofkii uu si kastoo daaco qofka uu u sameeyo haddana inay maskaxdiisa ama qalbigiisa uu galo in cadaab laga aamin inuu cadaabku ka aamin noqdo taa iyadu markaa imaamku wuxuu leeyahay ma ahan mana bannaa yacnii qofku waa iska dhowraa wuxuuna alla subxaanahu watacaala uu yidhi afa aaminuu makra allah falaa ya'manu makra allaahi ila alqowmu alkhaasiruun ma waxay ka aamin noqdeen shirqoolka alle subxaanahu wa watacaala kama aamin noqdo shirqoolka alle ilaa qolo khasaartay unbaa ka aamin noqoto ayb gaaladii baa taa marka lagu ceebiyey rasuulkana calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa inuu aad iyo aad u baqo isagoo dadka ugu daaco badan ugu cibaado badan rabbi ugu garasho badan ayuu haddana ugu baqdin badnaa oo xadiidkii bukhaari ku sugnaa wuxuu ahaa kaana idaa ra'aa makhyalatan nebigu haddii uu arko cirkoo xoogaa soo xirxirtayo roob sansaantiis marka uu arko dakhala wa kharaja wa aqbala wa adbara hore inuu u socdo gadaal u socdo gelaayo baxaayo wejigiisaa laga dareemi jiray markii la weydiiyo la yidhaahdo maxaa sidaan maxaad sidaan u yeelaysaan wuxuu dhihi jiray ma ogi inay ahaanayso oo waxaa dhici karta inay noqotaba tii reer caad lagu halaagay oo kale falamaa ra'owhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu haadaa caaridun mumtirunaa bal huwa ma stacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam aadou marka isagoo hadda dembigiisa kii hore kii dambe la dhaafay haddana aad iyo aad baa yacni uo uga fogaa inuu ku kadsoomo ilaahay subxaanah wa tacaala wal-iyaasu ya asaguna waxaa weeyaan qofku inuu ka quusto naxariista alle mahmaa qofka dembi uu sameeyo caqdigii islaamka in allaale inta uu haystaba yacnii naxariis alle inuu <clears throat> naxariista alle uu rajeeyo weeyaan taana ilaahay subxaanah wa tacaala meelo badan qur-aanka waa uga hadlay waxaa ka mid a qowluhu tacaala qaala waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila adaalluun naxariista rabbigii waxaa ka quusta un qoom yacni baadiyoobay qof baadiyeysan unbaa ka quusto aayaddii kalena allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi innahu laa yey-asu min rawxi illaahi ila alqowmu alkaafiruun naxariista allah waxaa ka quusto qoom gaaloobay nacam marka dunuubta kabaa'irta ayay ka mid tahay in naxariista alla laga quusto cadaabka allana laga aamin noqdo qofku marka inuu labadaa u dhexeeyo waay maqaamkaasna waxaa loo yaqaanaa maqaam oo beyna alkhawfi waalrajaa qofku yacnii in rajadii rajo iyo cabsi oo u dhexeeyo oo dunuubtiisiina uu ka baqaayo naxariista allana uu rajaynayo caliy bin abi aalib radia allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi alaa laa yarjuwanna axadun ilaa rabbahu walaa yakhaafanna ilaa denbahu midkiin waxa uu yidhi yaanu rajaynin ilaa rabbigiis mooyaane yownanna ka baqin ilaa dembigiisa maahane wax kale yaanu ka baqin nacam marka qofkii inuu labadaas u dhexeeyo culammada qaarkood waxay dhahaan marka uu qofku sii socdo ee uu sii sakaraadayo kale iyo inuu rajada dhinaceeda u bato oo rajada dhankeeda uu badiyaa wanaagsan bay leeyihiin markuu caafimaadka qabana inuu bayna alkhowf warajaa uu ahaado xadiid laakiin waxaa soo arooray saxiixa oo nebiga sala allahu aleyh wali wasalam ninbau soo booqday markaasuu wuxuu yidhi kayfa tajidu sideed helaysaa xaalkaagu waa sidee markaasuu wuxuu yidhi akhaafu ciqaaba allaahi ilaahay ciqaabkiisana waa ka baqaya wa arjuu thawaabahu thawaabta allana waa rajaynaya rajaa igaga jirto markaasuu yidhi addoon labadan kulama kulmo alla subxaanahu watacaala ilaa ilaahay waa ka ammaan gelinaya wax uu ka baqaayo waxa uu rajaynayana waa siiyaa buu yidhi nabiga caleyh salaatu wasalaam xataa qofku markuu dhimanayo inuu bayna alkhawf waalrajaa uu ahaado way wanaagsan tahay iyadoo laftirkeeda in sidaa un ictidaalkaas uu ku jiro ayaa fiican ee qofkii marka dee cabsidii dhankeeda un uu ka bato rajadii uu quus gaaro waa dembi haddii uu rajadii iska badsado oo cabsi aanu lahaynna waa dembi oo qofkii marka islaamkii waaba ka raraysaaba nacam walamnu amniga laga aamin noqdo laga nabadgalo cadaabka alla saa layska dhaadhiciyo waliyaasu iyo quusasho naxariista alla laga quusto yanqulaani can millati alislaam diinta islaamkaay qofka ka raraan wa sabiiluulxaqi xaqa jidkiisana beynahumaa labadaaba u dhexeeyaa liahli lqiblatina u sugnaaday ayb waa dadkii wan wanaagsanaasan saasa xaalkooda u ahaa oo alla wuxuu leeya man huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan waqaa'imaa yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbi aakhiru ka cabsanaya u ka digtoonaanayaa naxariista allana waa rajaynaya nacam ayb tatajaafaa junuubuhum cani ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa damacan rabbi bay baryayaan khawfan wa damacan khaa'ifiina wa daamiciina iyagoo ilaahayna damcayo naxariistiisa cabsina ay qabaan eh, nabiyullaahi sidoo kale yacnii ambiyada ilahay markuu ka soo sheekeeyey fii suurati alambiyaa waxa uu yidhi inahum kaanuu yusaaricuuna fi alkhayraati wayadcuunanaa ragaban warahaba annagayna caabudaayeen iyaga oo damcayo naxariisteenna cabsina qabo oo ka baqaayo cadaabkeenna <clears throat> walaa yakhruju alcabdu addoonka kama baxo buu yidhi min aliimaani iimaanka kama baxo ilaa bijuxuudi maaba uga baxa kii diidmadiisa adkhalahu yacni geliyey fiihi isaga dhexdiisa soo geliyey halkaana sheekh wuxuu ishaaraya marka khawaarijta iyo muctasilada ayuu radinayaa oo iyagu dadka ku gaalaysiyo dunuubta nacam ayb oo markaa wuxuu leeyahay qofka addoonka iimaanka kama saaro ilaa waxaa ka saaro inuu diido wixii soo geliyey ma ahani nacam wixii isaga marka hore mu'min ka dhigay iimaanka soo geliyey inuu diido jaxdi ku sameeyo unbaa iimaanka ka saaraysa uu leeya nacam halkan marka laba yacnii laba sharaxba waa u baahan tahay oo laba yacnii nuqdaba in layskaga dul istaago way u baahan tahay nuqda waxay tahay ulajeedada musanifka raximahullah musanifku ujeedadiisu muctasilada iyo khawaarijta u radinayaa kuwaas iyagu marka dadka dunuubtay ku gaalaysiiyaan markaas wuxuu leeyahay dunuubta dadka laguma gaalaysiiyo ilaa inay ictiqaadiyaan inay xalaal u tahay ma ahane soo ma garanin oo markaa waxay jaxdiyeen oy diidayaan aayadihii qur'aanka aayadihii qur-aanka awel uu rumeeyey ayuu qofku markaa inkiraya u dafiraya u diidaya nacam macnahaas marka waxaa weeyaan eh, waxay macnaha marka faqradaani marka waxay taqriir u tahay ama ay qeexaysaaba hadalkii oo soo dhaafay ahaa laa nukafiru axadan min ahli alqiblati bidembin nacam maadaama aan dunuubta lagu gaalaysiinin dadka ahlu qiblada ah khawaarijta iyo muctasiladana ay dunuubta ku gaalaysiiyaan ayuu wuxuu leeyahay sidaa kuma gaaloobayaan mu'miniinta waxay ku gaaloobayaan cagsi in uu qofkii yacnii dembigii uu xalaashado markuu dembiga xalaashadana macnaheedu waxaa weeyaan wuxuu inkiray ee uu dafiray oo jaxdi ku sameeyey aayadihii qur'aanka ee xadiidii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam nacam ah, taasoo iyada laftirkeeda u baahan sidaan uga hadli doonno marka aan gaarno masaa-isha yacni faqaraadka soo socdo ayaan uga hadli doonnaa hadduu kufrigu ah, kufru tacyiin uu yahayna in loo sii baahan yahay mawaanic in la waayo iyo gadaal baan ka sheegi doonnaa insha allahu tacaala nuqdada kale waxay tahay halkan iyadana dadka qaarkood waxaa weyn si qaldan bay musanifku ulajeedadiisu intaas shaarixuna intaasu ka beyaaniyey bacdi naas marka meeshaanoo kale waxay u fahmaan kufrigu inuu juxuud keliya ku kooban yahay nacam kufriguna juxuud kuma koobna waa ka ballaaran yahay kufriga macna macnaha yani juxuudku waa diidmada nacam jaxdigu waa diidmada yacni aayaadka alloo la diido alloo la diido rusushii oo la diido keliya kufriga kuma koobna waa nooc kufriga akbarka ka mida kufri juxuudka laakiin anwaac kaloo kufri abaa iyaduna jirta nacam ayb marka faqradan maaha in laga fahmo in ay tahay qofku wuxuu gaaloobayaa keliya markuu jaxdi sameeyo isagoon waxba juxuud samaynin buu gaaloobi karaa qofka nacam oo abuu daalib nebiga adeerkiis juxuud ma samaynin aayad ma diidin axaadiid ma diidin yani waxaan ujeedaa yani jaxdi ma aanu samaynin oo bal waxaa weeye nebiga inuu run sheegayo waaba qirayba nacam oo bal wuxuu yidhi haddii aanan ka baqaynin ceeb iyo yacnii waxyaabahaas aan aabbayaasha usoo jiido waaba kugu raaxay lahay yidhi nacam lowla almalaamatu aw xadaari masabatin lawajadtanii samxan bidaaka mubiina saasuu yidhi nacam soo ma garanin ee kaasoo kale marka waxaa weeyaan kufrigu marka juxuudku waa ka ballaaran yahay waana ka ballaaran yahay e, alimaam ibnulqayim kitaabkiisa madaarij saalikiinka kufrigu shan nooc kufriga akbarkaa shan nooc ayuu ku sheegay shan nooc ayuu ku sheegay oo oh, kufru juxuudkan waa mid kow kufru juxuudin waa nooca koowaad kufrigaas marka kufri juxuudka waaba yaryahay yuri alimaam ibnulqayim oo oh, qofku jaxdi kuma taagnaan karo xaqiiqdaa u caddaanayso marka dambe nacam walidaalika ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fircawn wax ka jaaxidsanaa ma jirin maca daalika ilahi wuxuu yidhi wajaxaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum dulman waculuwan kufri juxuudku cinaadu isku bedelaa marka dambe madaxadeyg lo isku bedelaa maahane yani haddii aayadihii iyo axaadiistii ay ka daba imaadaan juxuudku ma sii soco karaan kaas marka waa kufri juxuudku waa nooc waay nacam nooca kufri waxaa kaloo ka mid ah sidoo kale kufru takdiib beenin rususha ilaahay la beeniyo oo yacnii qur'aankii iyo waxay wataanba waa beenba la yiraha wax jira ma ahanba la yiraahdo kufru takdiibka isaga laftirkiisa ma sii soconayo mucjizaad iyo aayado iyo hortaagan nacam qof maalin walba aayado lagu akhrinayo mucjizaad hortaagan yahay wixii inay waa been waay ma taagnaan kara mar walba walidaalika ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walaqad naclamu inahum waxaa alla subxaana wa tacaala uu yidhi fainahum laa yukadibuunaka walaakina alظaalimiina biaayaati illahi yajxaduun adiga ku beenin maayaanu yidhi nacam walaakina alaalimiina biaayaati illahi yajxaduun ina adiga aadan been sheegaynin waa ku ogyihiin laakiin aayaadka allay diidayaan nacam soo ma garan waxaa ka mid a kufriga waxaa ka mid a sidoo kale kufru kufru istikbaarin wa ibaa kufri oo kibir ah nacam qofka istikbaar amarkan amar alle inuu yahay waa og yahay lakin iskala weyn yahay inuu sameeyo juxuud maaha hadda ninkaas kufrigiisu jaxdi ma samaynin ibliis oo kale kufrigiisa noocaasu ahaa ibliis amarka alla subxaanahu watacaala yacni m inkiraad iyo jaxdi kuma samaynin bal laakiin waxa uu tilmaamay waa diiday oo waa waa waxaan ujeedaa waa ka santaagay lidalika allah subxaanah wa tacala markuu ka hadlaya wuxuu yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin kibirkaasuu gaal ku noqday ibliis oo uu diiday kufriga waxaa ka mid a diinta looga baxo kufru icraad kufriga yacnii icraadka la yaraa jeesa icraadku marka kufri icraadka waxaa weeyaan qofka inuunan diintii ilaahayba dan u gelinba oo waa fiican tahayna ma dhahaayo waa xun tahayna ma dhahayo nacam danba kama laha nacam kaanama marka kufrigaas isaguna marka waxaa la yidhaha kufru icraad oo nebiga caleyhi salatu salaam markii uu daa'if ka soo laabtay wuxuu u yimid saddex nin oo min bani cabdiyaaliil niman la yidhaahdo oo raggaas ahaa ayuu u yimid markaas wuxuu ku yidhi eh, diintiiba u bandhigay markaas waxay ku yidhaahdeen haddii adiga aad tahay mid been sheegaayo qof beenlowda inaan la hadalno waaba iskala maba noo habboonay dheheen haddaad run sheegaysidna annaga waxay yidhaahdeen ma ku raddi karnay dheheen nacam haddaad been sheegaysidna ma ku raddin karno saasay dheheen nacam soo ma garan marka mana ku rumaynayna mana ku beeninayna waay waxooda nacam soo ma garan aktharka kufriga gaalada saas u isaga badan yahay hadda nacam diinta islaamka waxba kama sheegayo kuleey aniga laakiin mana mana danna kama gelayo mana rabo kufru icraad aa leeraa kaas oo kale kan kale waxaa wey waa kufru shakin kufru shakin qofka inuuba diintii dhammaydba ka shakisan yahay nacam janno iyo naaraa laga hadlaa waxaan shaki baa uga jiraba run yaqiin ma hayso ma yaqiinsana kaasoo kale isaguna waa kufri diinta looga baxo marka waxyaabahaasoo dhan waa anwaacu lkufri alakbar waa kufriga weyn anwaaciisa waa <coughs> marka faqrada imaamku macnaheedu maahan kufrigu inuu ku maxsuur uu ku yahay juxuud eh, yani in yani eh, jaxdi iyo inkiraad inkiraad inuu ku kooban yahay maaha qofka asagoon waxna inkirayn ayuu gaal noqon karaa nacam <coughs> sida jahmiyaduba ay ugu koobeen kufrigu waxaa iyadana qalada jahmiyadu kufrigu waxay ku koobeen jahli qofka inuu alle iyo iimaanka arkaantiisa ka jaahil noqdo yacni in alle ugu jaahil ka noqdo rasuulkii uu jaahil ka noqdo ayaa gaalnimo la yidhaha bay dheheen <clears throat> jahliga kuma koobna gaalnimada waa ka ballaaran tahay iyadoo laftirkeedana <clears throat> marka macnuhu hadda waxaa weeyaan marka isaga sheekhu musanifka muraadkiisa khawaarijta iyo muctasilada ayuu radinayaa kuwaas oo dunuubta wax ku gaalaysiiso kuwaasoo marka wuxuu leeyahy maya ee qofkaanu marka uu diido amarka alle jaxdi ku sameeyo ee uu inkaar la yimaado gaaloobaya ee bimujarad dembi uu sameeyey kuma gaaloobayo oo dembiga waxaad arkaysaa la sameeyey fiiri haddaanay wax kale dembiga bimujarad ficilka samayntiisa inuu ka xeel dheer yahay gaalnimadaad fahmaysaayo aadamna amarkii alla ayuu khilaafay ibliisna amarkii allau khilaafay aadamna ma gaaloobin ibliisna waa gaaloobay limaada muxuu ku gaaloobay aa ibliis waxaa u weheliyey isaga yani ficilka diidmada oo uu diiday amarka alleh istikbaar iyo diidmo laakiin aadam calayhi salaatu wasalaam amarka alle waa iltisaamay dushuu u ritay laakiin shaah waa u geysay inuu geedkii cuno walidaalika maa kafara billaahi tacaala ma aanu ilaahay kuma kufrinin oo culummada marka waxay dhahaan atarku maca alibaa'i kufrun amarka alloo laga tago oo maca alibaa'i kufrun laakiin iyadoon ibaa'i jirin gaalnimo ma noqon karta ayb sida imaamu lmarwasi kitaabkiisa uu ku sheegayo in la yiraahdo tacdiimu qadri salaa waliimaanu huwa aliqraaru billisaani waltasdiiqu biاljinaan wa jamiici maa saxa can rasuuli illahi sala allahu aleyh wali wasalama min asharci walbayaani wa maa saxa can rasuuli illahi sal alla ly min alsharci walbayaani kuluhu xaqun waaliimaanu waaxidu waahluhu fii aslihi sawaa watafaadulu baynahum bilkhashyati wاtuqaa wa mukhaalafati alhawaa wa mulaasamati aluulaa halkan marka iimaankiiba uga hadlayaa iimaanka caqiidada salafka waxa ay tahay aliimaanu qowlun wa camal in la yidhaha yaziidu biaacati wa yanqusu bilmacsiya markaan leenaha aliimaanu qowlun wa qowlka waxaan u jeednaa qowlu lqalbi wallisaan camalkana waxaan ujeednaa camalu lqalbi waljawaarix ayaan u jeednaa nacam oo qowlkii waa laba qowlu lqalbi qowl qalbiga ahaa jiro qowlulqalbi waxaa weya almacrifatu billahi tacaala ilaahay oo la garto qalbigaa garanayo alla subxaana watacaala qowlulisaanna waxaa weyan kelmaddiiba in lagu dhawaaqo camalulqalbina waxaa weeyaan tasdiiqi iyo khashyadi iyo xubbiga alla la jeclaada iyo waxyaabahaas dhan waa camalulqalbi waay camaluuljawaarixna waa salaada iyo dawaafka iyo jihaadka iyo acmaasha saalixaadka eed garanaysaan intaa marka marka intaa markay yidhaahdaan ahlu sunnada qowlun alimaanu qowlun wa camal cibaaraadka selafkana taasaa u badnayd qaarkoodna waxay ku qeexaan way kala qaadqaadaan waxay yidhahdaan ictiqaadun bilqalbi wa camalun ictiqaadun bilqalbi wa qowlun billisaan wa camalun biljawaarix nacam qalbiga wax laga ictiqaadiyo waa camalulqalbi waay nacam wa nutqun billisaan carabka wax looga dhawaaqo waa qowlu lisaan waay nacam ictiqaadun bilqalbi marka waxaa iyagu marka tacriifkan waxaa soo gelaya qowlulqalbi iyo camaluqalbi labadaba ictiqaadkii wa camalun biljawaarixna salaadii iyo waxyaabahaasay marka saasay u kala qaadaan qaarkood waxay yidhaahdaan ictiqaadun wa nudqun wa camalun wa niyatun qaarkood wa sunnatun ay ku daraan ayb sida macruufka kutub kitaabu liimaan alkabiir sheekh ulislaam ibnu teymiya uu ku sheego ayb yaziidu biaacati wayanqusu bilmacsiya iimaanka daacadana waa ku ziyaadaan macsidana waa ku nuqsaamaa oo aayaad badan baa iyadana yani tusaysa oo qowluhu tacaala wayasdaada aladiina aamanuu iimaanan iyo liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim iyo kale iyo inuu nuqsaamana waxaa u daliila wixii ziyaado aqbala nuqsaanna waa aqbalayaan naam waxaa kaloo u daliila qowluhu sala allahu aleyh ali wasalam xadiidka abi saciidin alkhudri fii saxiixi muslim man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fain lam yastadc fabilisaanihi fain lam yastadc fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan iimaan adcaf ah haddii la sheego waa naaqis soo maaha nacam ayb taana marka waa u daliil iyo qowluhu sal ly salam xadiidka ibni cabaas maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin diin naaqis ahaa la sheegay diintuna iimaanku diinkau ka mid yahay nacam so ma garan labadaas xadiidba marka waa u daliil inkastoo culammada qaar laga sheegay selafka ka mid a nuqsaanta xoogaa inay ka istaageen laakiin waraajix yacni riwaayada raajixa waxaa weeyaan in nuqsaanta iyo ziyaadada labadaba iimaanku inuu galo kadib marka iimaanku eh, qowl iyo camal iyo waxaas dhan inuu yahayna waxaa ku tusaa hal xadiid oo nebiga sal ly slam uu ku wada tilmaamay dhammaan aliimaanu bidcun wa situuna aw sabcuuna shucba aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadat aladaa can aariiq walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodku iimaanku kamid yahay xishoodku camal qalbi ah waay qowlu laa ilaha illahna waa nutqun bilisaan imaadat ladana camalujawaarixi amaaljawaarixda ahaa salaadii ilaahay iimaanoo ku sheega wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum buu yidhi ay salaatakum salaadii iyada iimaan baa lagu sheegay laftirkeeda marka iimaanku inahaasoo dhan marka wuu yahay musanifka isaga wuxuu qaaday dariiqo oo dariiqatu waxaad moodaa inuu qaaday dariiqatu alxanafiya nacam laasiyama yani dariiqadan loo yaqaano fuqahaa murji'at lfuqahaa murji'at alfuqahaa dariiqooda u qaaday wuxuu leeyahay iimaankii wuxuu ka dhigay yani iqraarun billisaan wa tasdiiqun biljinaan acmaashii kama hadlin waxaan ujeedaa kuma darin acmaashii camalkuna in iimaanka lagu daro madhabu salaf saasuu ahaa nacam soo ma garan marka camalkiina iimaankii baa ayuu ku darsan yahay iyagu marka murji'at ulfuqahaa waxay leeyihin camalku iimaanka maku darayno sababto haddaan iimaan ku darno camalka waxaa ka dhalanaya camal la-aantu inay gaalnimo noqoto qofka hadduu camal ka taga inuu gaaloobayo yaa ka dhalanaya ilaa iimaan kufriga kasoo horjeeda moogtaha waxaa loogu jawaabay laakiin salafku markay aliimaanu qowlun wa camal ay dhaheen ayay haddana waxay sii raacsadeen ilaa ana lahu aslan wa farcan laakiin iimaanku asali farcuu leeyahay asaga dhan isku acmaasha dhan isku wada daraja ma joogto oo tasdiiqii iyo jidkiio wasaq laga qaado isku derajo ma aha nacam soo ma garanin oo waxaa ka mid a iimaanka qeybihiisa qeyb haddii la waayo iimaanka dhan la waayanayo waxaa ka mid a qayb haddii yacnii la waayo iimaankii asalkiisa aan la waaynaynin laakiin qayb laga waayanayo muhima nacam yaa ka mid a sida ilaahayna uu ku mithaaliyey iimaanka eh, kelimatu laa ilaha illah asl iimaan ah wuxuu ku mithaaliyey geed alam tara alam tara kayfa daraba allahu mathalan kalimatan dayibatan ka shajaratin dayibatin asluhaa thaabitun wa farcuhaa fi samaa asalee farac buu u sheegay qur'aanku nacam geedkana waxaan ogsoonnahay haddii jiridda laga gooyo isagana waa baaba'ayaa nacam haddii laamaha laga jarana geed naaqis a waay baa laleeyahay nacam iimaankuna saas waa marka nacam murji'ada ayagu cagsi bay sameeyeenoo mithaal aan geedka ahaynay la imaadeenoo waxay dhaheen labaatan diinaaray ku miaaleen waxay dhaheen haddii labaatan diinaar diinaar laga bixiyo labaatan mar dambe laguma magacaabaayay dheheen walidaalika iimaanku hadduu nuqsaanba aqbalo isaga dhanaa tegaayay dheheen mithaal khalad a ah waa geed in lagu mithaaliyaa ka saxsan qur-aanka ilaa saasuu sheegay mogtaha nebigana mu'minka muxuu ku mithaaliyey geedka timirtou ku mithaaliyey nacam marka sunnadiina waa ka tageen luqadii xataa waa ka waxaa ka gashay meel adagay kala martay qolooyinkan marka iimaanku tacriifkaasay selafku ka qabaan aliimaanu qowlu wacamal yaziidu biaacati wayanqusu bilmacsiya ila ana lahu aslan wa farcan waxay leeyiin asali farac buu le hadii asalka la waayoy iimaanka dhan waa la waynaya haddii asalkii joogo faraciina maqan yahay aslul iimaan baa joogaa laleeyahay qofkan iimaankiisuna waa naaqis mu'minun biiimaanihi baa laleeyahy ama mu'minun naaqisul baa la dhahayaa ayb waxaa kaloo iyadana waana meesha ay ku kala tagaan khawaarijta iyo muctasilado dhinaca iyo ahlu sunnada nacam khawaarijtu ayagu iimaan waxay u yaqaanaan ficlu daacaati almuftaradati kulliha daacaadka waajibkoo la sameeyo dhammaantood ayay iimaan ayagu u yaqaanaan khawaarijta haddii la yidhaha maa huwa aliimaan waxay leeyihiin daacoo dhan in lala imaadaa iimaan la dhahaa ayib daacadii qaar ka mida ninkaan la imaanin ka waran waa gaaloobaabay dheheen nacam iimaanka waa ka baxay oo cinda alkhawaarij marka ayagu iimaanku hal derajo hal derajo daacaadku waa hal derajo ayaga u joogtaa oo asal ee farac kalama laha oo waa hal darajo mid ka mida qofkii ka tago waa kufrina laakiin ahlu sunnada maya kuwa haddii laga tago khatar ay taha jirtay leyn kuwana haddii laga tago iimaanku waa jira laakiin maca nuqsaanin buu ku jiraa farqiga marka udhexay saas waa ibnu mandah kitaabuliimaan sidau ku sheegayo kitaabuliimaan eh, lilimaam ibni mandah ayb marka meeshaas waxaana uga kaaftoomaysaa khilaaf hadda aad loo ithaareeyo oo ah camalku shardu sixa miya iimaanku uu u yahay mase shardu kamaal uma baahni taasoo kale sababtoo ah salafku shardi kuma aanay hadlin shardu kamaalna ma dhihin shardu sixana ma sheegin ee waxaa uga baxsan kartaa asal iyo uu leeyahay inaad dhahda nacam iimaanku asal iyo farac buu leeyahay waxaa jira wax haddii la waayo qofka uu gaaloobaya haddaan oo iimaankuba uu weynaya dhammaantiis wax haddii la waayana iimaanka asalkiisa uunan weynaynin baa jirto taasaana selafka laga haayaa akthar min labaatan imaam oo a'immadii hore waa laga helayaa nacam inay iimaanka asli farac u qaybiyaan ayb marka acmaasha qofka uu ka tegayaa la fiirinaa marka hadday asal tahayna waa socday iimaankii haddaanay asal ahaynna aslul iimaan waa baaqi baa laleeyahay qofkii iimaankiisa ma wada tegin markaa nacam soma garan walidaalika acmaasha muuqato salaadda waa laysku khilaafay culammada qaarkood aslul iimaan bay ka dhigayaan culammada wax ku gaalaysiinayaan kuwa aan wax ku gaalaysiinayna maya farac furuucday kamid tahay bay dhahayaan nacam masalada iyadana laftirkeeda taasay ku kala salaysan tahay nacam qofku marka hadduu iimaanku marka uu sidaa uu u garto ishkaalaad fara badan baa marka ayaa ayaa ayaa ka faydmaya nacam ishkaalaad badan baa marka qofka ka faydmaya nacam ishkaalaad aad iyo aad u fara badan ayaa qofkii ka feydmaayo markaasoo kale ayib khawaarijtu marka iyagu iimaanka saa umalaha asal farac kama kala dhigaan calaa watiiratin waxda hal derajay ka dhigaan firaqu lirjaa u imaam marka iyagu iimaanka maxay u yaqaanaan jahmiyadaa ugu daran iimaan aliimaanu huwa almacrifa bay dhahayn iimaanku waa in ilaahay la garto faman carafa rabbahu faqad aamana qofkii rabbigiis aqoonsado mu'min kaamiluliimaan waayay dhahayaan iyagana waxaa lagu radiyey ibliis rabbigii waa yaqaanay bal sifaatka allowba ku dhaaranaaba qaala fabicizatika la uqiyanahum ajmaciin manibliis waa muslim wax yirina ma laha nacam waa mu'min lama dhihin waa akhbathu qowlin marka fil iimaan laga dhaho waxaale eh, qoladan jahmiyada iskale qaarkood eh, kuwaas waa jahmiyadii karaamiyadu iimaanku waxay ku macneeyeen aliimaanu huwa qowlun bilisaani dhehen bis carabka in looga dhawaaqo laa ilaha illa lahu laga dhaho walow qalbigaagu yaanu waxba qabin kaasoo kale isaguna munaafiqiintii baa lagu radinaya munaafiqiintii alla uu yidhi wa min annaasi man yaquulu aamanaa billahi wabilyowmi alaakhiri wama hum bimuminiina ilaah yidhi qofka laa ilaha illa lahu muxamedun rasuulullah dhaho daahirka inuu mu'min yahay annaga axkaamtiisa adduunyada waxaan ka dhigaynaa axkaamu oo kale laakiin waxaan ka hadlayna cindallaahi muxuu ka yahay ma dhici karto qofkii qalbiga inuu gaalnimo ku haysto waxaan iimaan ahayn ay ku jiraan daahirkiina iimaan oo ka sheegta cindallahina oo mu'min ka noqdo kaamiluliimaan mogtaha karaamiyada marka iyaguna qoladaas marka waa atbaacu maxamed ibnu karaam ama maxamed ibnu kiraam labada waa loo dhahaa asijistani qolada saddexaad ee firaqu lirja ka mida ah waxaa weyn waa alashcariya ashcariyada waaye ashcariyada iimaanku waa tasdiiq bay dhahayaan iimaanku waa tasdiiq rumayn bis qalbiga haddii ilaahay laga rumeeyo bis waa iimaanku waa xasile in lagu dhawaaqo maba loo baahnay kuleeyihin xataiyaguna marka waxaa weeyaan waa waa madhab aad iyo aad u khatartiisa leh waa qoladan ayagu marka luqaday deliishanayaana wamaa anta bimu'minin lanaa ay bimusadiqin lanaa waay bay dheheen marka waa tasdiiq iimaankii waxaa loogu jawaabay alfaadda xaqiiqadeeda luqada sharcigu markay alfaadda alfaad sharciga markay tahay ee thawaab iyo ciqaab uu ka ratib maayo sharciga ayaa xad haddii uu sharcigu xad u yeelo waa in sharciga xadkiisaa la raacaya amaana luqada la raaci maayo nacam iimaanku marka sharcigu macaani bou u yeela nacam tasdiiq luqada ha lagu dhaho laakiin sharcigiina waxbuu ku daray camalku inuu iimaan yahay buu ku daray oo maa kaana allahu liyudiica iimaanakum buu sharciga ku dhawaaqay salaaduuna u jeedaa <coughs> nebiga markii iimaankii la weydiiyey waa ti uu yidhi ku fasiray shahaadateyinkii iyo salaadii iyo soonkii iyo zakadii xajkii iyo ku fasiren <clears throat> idan marka luqad keliya la yeeli maayo yacni sharcigu tacriifka qeexitaanka luqadda waxbuu kusii daraa kelmaddii marka waxay noqonaya xaqiiqa sharciya la dhahayaa marka xaqiiqada sharciga iyo luqada markay isku hor yimaadaanna midda sharcigaa la hormariyaa oo hadda haddii la yidhaahdo salaad tee loo qaadanaya kitaabna akhrisanayso kitaab diini adoo akhrisanayo haddaad salaad ku aragto salaada sharciga unbaad ku xambaaraysaa nacam ee ducaa laga wadaa dhihi maysi nacam <coughs> marka taasna iyadu marka eh, <coughs> qoladaas ayaku marka taasay dhaheen ashaacirada <coughs> qolada afaraad ee murji'ada ka mida firaqu lirjaa waxaa weeyaan murji'at lfuqahaa nimankan xanafiyadana u badan oo ayaga iimaanka waxay ka saarayaan camalka waxay leeyiin aliimaanu iqraarun billisaan wa tasdiiqun biljanaan waay qalbiga in wax laga rumeeyo carabkana looga dhawaaqo waa acmaashay diidayan inay iimaanka ka mid tahay salaadii iyo acmaasha iimaanka ka mid maan bay leeyihin laakiin waxay ogol yihiin ahlu sunnada ay la ogol yihiin qofkii acmaasha ka tago in aakhiro cadaab uu mudan kara nacam soo ma garan qofka acmaasha ka tago inuu aakhira cadaab mudanayo waa ogolyihiin nacam waciidka yacnii haddii alla inuu xaggiisa cadaab ka mudanayo waa ogolyihiin taas nacam walidaalika culamada qaarkood ay u dhahaan khilaafkooda ayagu khilaaf lafdi ah waay saasay u dhahaan laakiin lafdi ma ahan sababtoo ah ziyaadadii iyo nuqsaanta waa diidayaan iimaanka waa ziyaada waa nuqsaana ma ogola nacam soma kasin marka ma ahan waa masale ay ku khilaafsan yihiin ahlu sunnadaa lagu tirin karaa nacam ziyaadat liimaani wa nuqsaanihi marka waa kaas firaqa waa waxay iimaanka kala qabaan eh, ahlu sunnadii iyo firqooyinka labada daraf kala jiray ayaan sheegnay ee eh, dhinaca kale iyadana marka haddii marka ishkaalkan haddii laga jawaabo xanafiyada ka imaanayo waxay leeyihiin camalka haddii iimaan waayo la dhaho waxaa ka dhalanaya cadamulcamal inay kufri tahay ishkaalkaasaa laga jawaaba waxaa laleeyahay nacam kufri waa tahay laakiin kufriga ay tahay waa noocma marka nacam aslul iimaan kufriga kasoo horjeedaa waa diinta looga baxaa farcul iimaan kufriga kasoo horjeedana diinta loogama baxo kufrun duuna kufrinaa la nacam waa mid ahlu xadiidkana ay ibnu cabaas iyo cadaa ibn abi rabaax iyo rag badan laga wariyey nacam soo ma kasin kufri waa tahay laakiin nooc ma waay kufri diinta qofka ka saara ma ah nacam kufri aan diinta looga baxaynin inuu jirana de sunnadaaba tilmaantayba nacam sibaabulmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun aa layidhi qof muslima in lala dagaalo waa gaalnimo haddana qur'aankii wuxuu leeyahay wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu nusuus marka haddii la jamciyo ahlu sunnada dhinaceeday jirtaa laa shaka amaa ziyaadatu liimaani wa nuqsaanihi iimaanka ziyaadada ku dhacaysa ee nuqsaanta ku dhacayso haddii laga hadlo ziyaadadu iyo nuqsaantu labadaba waa ku timaada asalka iyo farcaba oo bimacnaa waxaa weeyaan qofkii waa dhici kartaa tasdiiqi maalan waa asluliimaan waay alle in la rumeeyo xubiga jacaylka alla la jeclaado asluliimaan tasdiiqan laftirkiisaa kala badnaan kara nacam oo qof tasdiiqiisa iyo qof kale tasdiiqiisaa kala badnaan karaan oo abuubakrin sidiiq tasdiiqiisii iyo keenni isku mid ma aha naga somakasin xubigaa kala badna maxaa yaele tasdiiqa wuxuu ku xiran yahay cilmiga macrifada ilaahay loo leeyahy ayuu ku xiran yahay nacam ninkii ilaahay kaaga aqoon badan waa kaa tasdiiq badnaana nacam soo ma garan idan marka tasdii eh, ziyaadada iyo nuqsaanta faracana waa gashaa waxana waa gashaa asalka labadaba waa gashaa nacam jacaylka ay dadka ilaahay jecel yihiin isku derajo kama aha nacam iyadoo qof kastoo mu'mina laga rabo inuu aslul maxaba uu haysto waa inuu alla uun jecel yahay nacam haddii maxabo dhan laga waayo maxaa booskeeda gelaya nacayb nacaybkana waa lagu gaalooba ilaahay la nacaa nacam marka iyadoo dadku marka muslimiinta dhammaantood qof kastoo muslima aslul xubbi ou haysto haddana laakiin ninaha xubbigiisa uu kaamil yahay rasuulka xubbiga alla uu jecel yahay oo kale iyo keenna isku mid ma noqon karaan marnaba maogtahay faraca iyadoo dadka dhan waa u jeedaan furuucda in lagu kala badnaan karo qofkii salaad badan kaa qur-aan akhris badan kaa dawaaf badan kaa jihaad badan waa kaa iimaan badan yahay nacam taa dadku waa garan karaan laakiin midda qalbigaynan dadku garan karin nacam Eh, taa laftirkeeda qofku waa uu wax uu fahmi karo ziyaadada marka iimaanka asalka iyo labada waa galan daacada waa ku ziyaadaa baa layidhi daacada marka maxaa ka mid a cilmiga way ku ziyaadaa oo qofku markuu sifaatka alla bartoo kale waxyaabaha iimaanka ziyaadiya waxaa ka mid a asmaada alle iyo tilmaamaha alle qofka inuu barto waxyaabaha daacada ziyaadiy iimaanka ziyaadina waxaa ka mid a eh, daacadiyo uu badiyo acmaashi quluubta acmaashii jawaarixda uu badiyo iyo waxyaabahaasna sheekh cabdiraxmaan naasir asicdi kitaab uu leeyahay oo uga hadlo ziyaadat liimaan iimaanka yani asbaabta uu ku ziyaado asbaabu ziyaadat aliimaan marka aad marka wuxuu leeyahay shajarat liimaan uu ku magacaabay nacam shajarat liimaan baa leeraha aad u fiican yahay nacam waxyaabaha iimaanka marka ziyaadiye iyo kaga hadlayaa nacam waxaa iyada marka dhiman ziyaadat liimaan oo nuqsaani halkaas uga tag nuqsaantana dabcan waxaa keenaysa macsida nacam waxaa dhici karta imaamku soo u nuqsaamayo u nuqsaamayo u nuqsaamayo marka dambe in isaga dhan la waayaba nacam oo qofkii asalkiiba uu ka tagaba marka dambe walciyaadu billah sida sufyaan ibnu cuyeyne laga wariyey nacam waxaa iyadana ka dhiman mabaaxithu liimaan mas'alatu listithnaa mas'alada la yidhaha alistithnaa istithnaa waxaa la yidhaha maxaa qofka maxaa taha haddii la yidhaahdo ana mu'minun in shaa allah inuu dhaho in shaa allah waa istithnaa waay ana mu'minun in shaa allah ahlu sunnada marka insha allaahuda iimaanka istitnaha ay istitnoonayaan waxay sababtay u istinoonayaan waa maxayna sababta waxay tahay asalkii waa la imaadeen ayaga iimaan marka iimaan waxaa la yidhaha moogtahay asalkii iyo farciyo laysku geeyey asalkii way la imaadeen laakiin furuuculiimaan oo dhan lama wada imaanin marka waa inay wax reebaan marka walidaalika imaam axmed waxaa laga wariy wuxuu dhihi jiray ama alictiqaadu waalqowlu faqad ataynaa bihi qowlkii iqraarkii iyo ictiqaadkii waa la nimido oo yidhi ama alcamalu laakiin camalka lama wada imaanin acmaashoo dhan sidaa darteeday u dhahayaan anaa mu'minun in shaa allah mu'minaan aha in shaa allah waxbuu ka reebaa nacam soma kasin shaki ma aha laa calaa wajhi shaki ashaacirada ayagu waa qabaan abulxasan alashcari iimaanka yani in laga istitna la sameeyo laakiin ayaga istitnahooda wuxuu ku dhacaa calaa jihati alkhaatima oo waxay leeyihiin ani ayagu waxay leeyihiin hadda aniga mu'minaan ahayu ku leey kaamiluliimaan ila tasdiiqa iimaanka u yaqaanaan maogtahay laakiin waxaan ku dhiman doono ma ogi maadaama aanan ogeyn insha allah baan leeyahay nacam laba dhinac waa marka mujeeda istitnaa marka laba meel ahlu sunnada marka dhinacan kale waa meesha istitnahooda iyagu dhinaca kale ku dhacaa maxaa yeele mu'minnimadu waa ammaan waaye adiga marka isma ammaani kartid nacam oo ma dhihi kartid iimaan waxaan ka gaaray meesha u dambeysay ma suurtagal kuuma aha marka anaa mu'minuun insha allah sasaa loo dhaha murji'adu ayaga waxay leeyihiin ahlu sunnada waxay u yaqaanaanba shakaaka dad shakiyo oo iimaankooda ka shakisan yihiin bay dhahaan oo anaa mu'minuun insha allah markaa leedahay iyo waxay ku leeyihiin shaki baa kaaga jira inaa iimaan leedahay shaki kaaga jira sidaas laakiin ma aha nacam calaa wejhi shaki ma ahan ee calaa wejhi tawaaduc waay nacam walwarac calaa wejhi tawaaduc walwarac waay nacam ayb waxaa iyadana istinaha waajib miya marka in la istinoodo culamada qaarkood marka istinuhu waa mustaxab waajib ma aha horta awalan qofku marka hadduu yidhahdo ana mu'minun waxaa dhici karta inuu ka wado ana mu'minun ay fi laxkaam aniga axkaamta mu'minaan ka ah inuu ujeeda waana sax taas ma ogtaha maadaama uusaa u jeedi karo hadduu dhaho anaa mu'minun yacnii waxaa loogu xambaaraa marka qof ahlu sunnana uu yahay inuu u jeedo xagga axkaamta iyo waxyaabahaas ama mu'min bimacnaaba inuu ka wado yacnii gaal ma ahi oo gaal aslul baan leeyahay inuu u jeedo ayb laakiin sida fiican waxaa weeyaan inuu insha allah inuu yidhaahdo nacam ayb waxaa la weriye athar inkastoo inqidaac lagu sheego Eh, ibnu mascuud baa rag dad buu arkay markaasu wuxuu yidhi man ilqowm oo qowmku waa ayo markaasuu yidhi markaasay dheheen naxnu lmu'minuun markaasuu yidhi ma iskaga marqaati kacaan jannana marka waa yahay nacam maa jannana iskaga marqaati kacaan buu yidhi haddayba mu'minnimo isaga marqaati kaceen jannaan gelaynaana ma dhahaan buu yidhi nacam marka istinaha isagu mas'aladiisu sidaas taasaa ugu muhiimsan iimaanka waxaa ka soo horjeeda kufri dabcan sida iimaankuba qowli camal ugu qayb oo asli farac u leeyahay ayaa kufriguna oo ugu qaybsamaa kufrun akbar oo asluliimaan kasoo horjeedo iyo kufrun asqar ama kufrun duuna kufrin oo farcul alwaajib kasoo horjeedo farcul alwaajib kasoo horjeedo qofka marka waxaa weeyaan eh, eh, gaalnimada marka sharciga hadduu kusoo arooro waa fiirina marka nacam waa noocma tii diinta looga baxaya midaan qaraa ah ayuu ku eegaya markaas kufrigu isaga marka laga hadlaayo laba qaabba u qaybsamaa kufriga akbarka waa sheegnay inta nooco uu yahay kufriga dhinac kale culammadu waxay ka qaybiyaan camali iyo ictiqaadi bay u qaybiyaan camali iyo ictiqaadi si kale marka loo fiiriyo kufriga camaliga hal in layska jiro waa iyadana kufriga camaliga marka laleeyahy kufriga wuxuu u qaybsamaa camali iyo ictiqaadi hal dihnigaaga aadin camal laguma kufriyo inaad u malaysan soo ma garanin kufrigu wuxuu ka imaadaa qowl ictiqaad camal intaba nacam oo qofka waxaa jira ictiqaadaad hadduu ictiqaadiyo oo diinta ka baxaayo waxaa jira aqwaal hadduu ku qowlo diinta oo uga baxayaa jirto acmaal hadduu sameeyo diinta oo uga baxaya jirta nacam soo ma kasin risaalo laga alifaa jirto sheekh bin baaz uu taqdiim ku sameeyey arrintan calawi saqaaf nin la yidhahdaa ka alifay marka ma ahan xasan bin cali saqaaf ma aha midkan mariidka ma aha nacam isaga eh, jahmiga ma ahan calowi saqaafn in la yidhaha oo sheekh ibn baas uu taqdiim u sameeyaa jiray risaalo oo ku soo naqlinayo yacnii a'imo badan iyo kutub badan uu kaga soo naqlinaayo kufrigu inuu camal noqdo oo uu eh, ficil inuu noqdo ictiqaad inuu noqdo qowl inuu noqdo dadaa gaalnimada waxay u haystaan ictiqaad keliya inay tahay nacam xataa yacni culammada waxay leeyihiin aqwaasha qaar iyo acmaasha qaar maahan in la yidhaahdo kufri bay tusaysaa ee sideeday gaalnimada u tahay nacam ilqaa'u lmusxafi fi lqaaduuraad oo kale ka mid a ah musxafka oo lagu tuuro qashin meel qashina ama lagu kaadiyo kale nebi la dilaa ka mid a nebi la diloo kale meel islama gelaysa waa rumaysanah waana dilaa maogtahay waxaa jira sidoo kale sujuud sanam loo sujuudoo kale sixirkaoo kale ka mid a aqwaal lagu kufrinayuu leeyahay soo ma garan aqwaal waa lagu kufriyaa sixirka waxaa ka mid a sabu nabiy sal ll ly slam nebiga la caayoo kale waxyaabahaasoo dhan marka iyadoo maadaama kufriga uu saas yahay markaad maqasho marka bacdi innaas markay maqlaan culimmadoo dhahayaan kufriga wuxuu u qaybsama ictiqaadi iyo camali ayay waxay u qaadanayaan camal inaan lagu gaaloobinay u qaadanayaan sidaas ma ahan laakiin nacam ayb oo kan camaligaa labay usii kala qaadaan marka culamada saa u qaybiso sida alimaam ibnulqayim oo kale salaatu xukmu taarikiha wuxuu leeyahay kufriga camaliga ah kufriga camaliga ah waxa uu leeyahay kufriga camaliga ah waxaa ka mid a minhu maa yudaadu asla aliimaani wa minhu maa laa yudaadu asla aliimaan ibnulqayim saasuu leeyahay kufriga camaliga ah ee asluliimaan kufriga camaliga ee aslul iimaan ka horjeedo sida nebi la lacaayoo kale kuwaan hadda sheegayo kale lagu gaalooba isagoo camal ah kufriga camaliga acmaal waxaa jirta aan aslul iimaan taabanaynin oon ka soo horjeedin naaqid aan ku ahayn oo gaalnimo sharciga ku sheegay kaasoo kale a kufrin duuna kufrin la dhahaa oo kufri asqar bay noqonayan marka haddaad maqasho camal kufri camali haddaad maqasho laba u kala qaad hadduu aslul iimaan burinayo ka hor imaanayo kii kii hore ku dar waa kufri akbar waay haddaanu ka hor imaanaynina ma ahan ma ahan yani kufri akbar noqon maayo waxaa kaloo iyadana kufriga marka ku saabsan in yani loogaga hadlaa kufrigu marka qof yani kufri lagu dhejinayo gaalnimada labaa loo kala qaada calaa wajhi tacyiin in loogu dhejiyo hebel waa gaal la dhaho iyo in loogu dhejiyo calaa wajhi alcumuum si caam ah ama tilmaan oo kale hab tilmaan ah loogu dhejiyo sooma kasin awalan takfiirintu hadda ka hadlayna waa takfiirintu takfiirintu eh, calaa wejhi alcumuumna waa noqotaa calaa wejhi tacyiinna waa noqotaa waxaa khatarsan midda calaa wejhi tacyiinka ah hebel waa gaal la dhahay kale nacam ayaa khatarsan ee eh, awalan takfiirinta shuruudda laga rabaa horta waxay tahay qofku markuu wax gaalaysiinayo awalan horta qofku wax gaale takfiirku xukunka takfiirinta alla i rasuula iskale nacam oo waxa shayga waa oo qofkan ku dhacay horta inay alleh rasuul gaalnimo ku xukumeen wax alleh rasuul aynan gaalnimo ku xukumin haddaad wax ku gaalaysis waa gar daran tahay nacam soo ma garanin xukunka yacni takfiirintu waa xukmun lilaahi wa rasuulihi alleh rasuula iskale ibnulqayim nuuniyada sida uu ku sheego kow haddana waxaa laga rabaa qofkan inuu gaalnimada ku dhacay yacni inay caddahay dahay markhaati ay leedahay ama isaguba uu qiran yahay ama laba ugu yaraan laba qof oo markhaatiya ay maqashay nacam intaa markii la helo yaa kufru tacyiinka aan usoo degno intaas markii qofkii lagu ogaado wixii inay gaalnimo yihiin isla markaana inuu ku dhacay ay caddaatay ayaa marka kufru gaalnimada intaan la dul saarin waxaa la fiirinayaa afar maanic in laga waayo afar mawaanic mid ka mida ah in laga waayo qofkan maanicul awal waxaa weya waa aljahlu waa jaahilnimo waxaan inay gaalnimo yihiin maba ogaba qofkaani islaamnimowba u haystaaba maanicul baa qofkaas ku qumay ma la gaalaysiinayo xadiidkii nabiga caley allana wuxuu leey wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuulan wax ma cadaabayno xataa nabcata rasuulan ilaa aan rasuul soo dirno rasuulku muxuu qabtaana dadku jaahilnimada ka saaraa maogtahay haddii jaahilnimada laga saaro qofkana cadaabka waa gelayaa markaas hadduu islaami waayo soo ma garan waxaa kaloo ninkii isagana eh, yidri haddii aan dhinto hallay gubo dambaskayga maalin dabayl badan inta badda hareeraheeda ah. la geeya hala firdhiyo in qadarani allaahu tacaala hadduu alla i awoodo la yucadibunii cadaaban laa yucadibhu axada min alcaalamiin hadduuba alla i awoodo inuu isoo bixiyo waa icadaabayaa cadaabayaa buu yiri cadaab daran buu i cadaabayaa qudradii allow ka shakiyey gaalnimo waaye maca daalika lama gaalaysanin ninkaas bal ilaahay waaba u dembi dhaafay subxaanahu wa tacaala jahli marka waa in laga waayaa maanica labaad waxa uu yahay in laga waayo ikraah gaalnimada haddii lagu qasbay ee lagu dirqiyey markaa isaga waxaa weyaan iyadu markaas ma noqonayo qofkii maku gaaloobayo liqowlihi tacaala man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha wa qalbuhu muطma'inun biliimaan walaakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim ghadabun min allah walahum cadaabun cadiim qofka gaalnimada qalbigiisa u waasiciyaya ayaa la gaalaysiye laakiin kan lagu dirqiyey waa laga soo reebay isaga nacam kan lagu dirqiya gaalnimada waa laga reeba lagu qasbay nacam waxyaabaha dabcan ikraaha layskugu sameeya laftirkeeda waxay u baahan tahay tafsiil oo yacni ikraaha afcaash yacni waxyaabaha qaarkoodna ikraaha ma galo waxyaabaha qaarkoodna ikraaha baa geli kara nacam iyada waxay u baahan tahay yacni iyada laftirkeeda bacd kutubta qaarkood tafsiilay geliyaan nacam ayb waxyaabaha mathalan qofka uu ka mid tahay aqwaashoo kale qowlkaoo kale qofka waxyaabaha aqwaashoo kale waa lagu dirqin karaa nacam hor gaalnimadii waxaa saas dheh haye gaalnimadiibuu afka ka dhahay laakiin qalbiga lama dirqin karo isaga moogtahay nacam qalbiga laakiin lama dirqin karo haddii mathalan laakiin lagu dirqiyo qofka mathalan la yiraahdo dil qofkan hadda gaalnimo maaha lakiin qofkan dil marka la yirahdo ma dilaa marka si naftiisa u badbaadiye maya sababtoo ah mar walba qofaa dhimanayo sooma adiga marka naftaada maaha inaad ku badbaadiso qof kale naftiisa inaad goyso taasoo kale layska yeeli maayo nacam haween baa marka inuu faraxumeeya lagu qasbay ma faraxumeynayo nacam somaga waxyaabahaasoo kale kuwaasoo kale ma gelayaan nacam waxyaabaha marka iyadana dhinaca kale kan afaraad ikraaha marka laga yimaado kan kale afaraad kan saddexaad kan saddexaad isaga marka waxuu noqonaa maanica saddexaad alkhaa waa maanica saddexaad alkhata weyaan waa gef qofkii gaalnimadiibau ku dhacay laakiin wuxuu ugu dhacay isagoon u rabin isagoon u yacni u qasdaynin ayuu ku dhacay mathalan afkii baa shay gaalnimaa ka boobay afkii laakiin ma u qasdin isaga qasadkiisa ma ahayn ma ku gaaloobayo taasoo kale nacam oo xadiidkii marka nebiga caleyhi salatu salaam ninkii yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka ilaahu addoonkaygaa tahay adiga ana rabbigaa baan ahay akhdaa min shiddati alfarx nebigu wuxuu yidhi waa gefay min shiddati alfarax ula gefay waxaa kaloo iyadana jirto sidoo kale xamza xamzata bni cabdilmualib nebiga adeerkiis intaan khamrada la xaaraantinimaynin baa inta khamro niman ansaar intuu la cabay khamro ayuu hal cali ou lahaa ayuu fayla gooyey oo qasheen oo cali markaasuu ka caroodo nebigu u yimi sal alla ly slam markaasuu nebiga u tegey meeshii khamrada ay ku cabayeen ayuu ugu tegey rasuulka caleyh isalaatu wasalaam xamzaba marka wuxuu arkay indhihii soo baxeen oo isaga dhanba yani sakhraansan markaasuu cabbaar markuu joogay oo sidaan maxaad u yeeshay markaasuu yidhi wahal anta ilaa wahal anta wahuwa ilaa cabiidu aabaa'i buu yidhi nacam adiga iyo asagaba waxaa tihiin yidhi aabahee idin lahaa yidhi nacam waxaa nebiga in lagu yidhahdo waa lagu gaalooba nacam maca daalika laakiin ma u qasdin qasad maaha nin sakhraansanna wax uu sheegayo qasad maaha mogta soo ma kasin waxaa kaloo iyadana sidoo kale kan afraadi ugu dambeeyo waa ta'wiil maanicu araabic waxaa weyn ata'wiil qofka aayadihii iyo axaadiistii qofka aayadihii iyo axaadiistii ayuu wuxuu u fahmay si khaldan waa ku dabagadoontay gaalnimo iska ictiqaadiyey ama gaalnimow sameeyey markaas u haystaa inaynan gaalnimo ahaynoo adille iyo waxbo ayuu la imaanaa marka nacam maanican marka ta'wiilka badanaa wuxuu ku qumaa dadka diinta uun ama wax ka yaqaano ama tadayunka oo ku jira un dhinac ay doonta ha ugu jira tadayunka ama dhinaca ahwaa'da bidacda ama dhinac kale ugu jirta nacam soo ma kasin faasiqiinta iyagu maba daliil iyo kitaab iyo sunno kama fiirshaan waxba mogtaha laakiin dadkan ahlu bidcada ayaa u badan waxa ta'wiilka keensado walidaalika waxaa arkee dadka tilmaamaha ilaahay diidaayo kale khawaarijta laftirkooda asxaabtay gaalaysii jireen maca daalika ayaga ma gaaloobayan marka la yidhaahdo culammadu waxay u badan yihin inaysa gaalo ahayn ayaga sababtoo ah, aayada ayaa fahamkooda ku dabagedoomay soma garan afartaas maanic baa marka mawaanic alkufri marka afartaas mawaanic la waaye marka khada alkhada'u walta'wiilu waalikraahu waljahlu marka la waayo gaalnimadiina ay ku caddaatay ninkan oo markhaati laba markhaati ama isaga uu qiran yahay raabic haddana yacni shaygan lagu soo eh, eh, ku dhacayna gaalnimo in kitaabkii sunnada ay ka dhigeen ay tahay intaas marka isku wada eh, timaado markaasoo algaalaysiina qofka nacam ayb wixii marka ahal u aho aqoon u lahaana markaas gaalnimadiisa iftoo kara nacam maaha wax qof walba uu iskala iskaga hadlaya ma noqonayso nacam intaas markii la helo marka qofka haddii qof intaas ku dhowowday haddana qofka uu yidhaahdo maya aniga inuu gaal yahay waa kaga shakisanaya ama ma gaalaysiinayo hadduu dhaho qaacidada markaasa imaanaya man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafir ninkaan gaalka gaalaysiinin waa gaal markaas imaanaya qaacidadaas nacam soo ma garanin qofka isaga jahli haysto waa gaar laftirkiisa macduur waayo laakiin nin intaas ogaaday haddana waan waxba gaalaysiinaynin isaga laftirkiisaa gaaloobaya nacam soo ma garanin qaacida saxiixoo jirta waa qaacidada laftirkeeda nacam kufriga marka tacyiinkuna kaas waaye waxaa soo hara marka baqiya kufriga aan kufriga takfiirinta calaa wajhi alcumuum oo la yidhahdo maalan qofkii saas yidhaahdo waa gaal qofkii waxa waxaa sameeya waa gaal qofkii waxaas ictiqaadiya waa gaal kaas iyada waxaa weeyaan uma baahna waxyaabahan aan hadda soo sheegayna qof gooniyana ugu dhici maysa nacam soo ma garanin qofkii waxa waxaa ictiqaadiye waa gaal maalan <clears throat> qofkii yidhaahdo alqur'aanu makhluuq fa huwa kaafirun waa gaal ayaa ti ninkii yidhaha alqur'aanu makhluuq markaasaa marka waxaa lagu yidhi war hebeloo sidaas yidhaahdaa jiro markaas hebel maxaad u baahanaya horta inay ku xaqiiqowda inuu yidhi afartii mawaanicdiaad ka eegeysaa kabacdi baa marka takfiirintiisu ay imaanaysaa naam ahlu sunnada marka habkaasay wax ku takfiiriyaan ifraad iyo tafriidna ma ahan habkaas nacam haddii marka qofkii intaasoo waaqic taagan ay tahay qofkiina yacni walidaalika baabka riddada baab jira waa dad muslim ahaa caqdigooda oo yani muslimiin dad ahaa waa dhici kartaa inay ridoobaan lako in dariiqaas la maro oo in dariiqaas loo maro marka wuxuu yidhi musanifku halkan marka tacliiq yaraa musanifka laga saaraya waxay tahay wal waaxidun taas iimaanku waa haluu yiri nacam iimaanku hal ma aha waa shucab uu leeyahay nacam shucab ayuu leeyahy qaybo ayuu leeyahy iimaanku iyo wa ahluhu fii aslihi sawaa iimaanka dadkiisa oo yacni mu'miniintu asalka iimaanka waa iskaga mid yihiinuu yidhi iskaga mid maaha annagii abuubakar aslul isku mid kama nihin annaga iyo nebiga caleyhi salaatu wasalaam aslul iimaan isku mid kama nihin waa naga tasdiiq badan yahay waa naga macrifo badan yahay rasuulka caleyhi salatu wasalaam halkan marka waxaa weyan khata ku jira meesha ogow nacam waaliimaanu iimaanka huwa aliqraaru bilisaani carabkaoo laga qiro weeyaan ayb watasdiiqu biljanaan watasdiiqu rumayn biljanaani qalbiga laga rumeeyo camalkii ma sheegin si uma jeed camaluuljawaarix halkaa marka waxbaa ku jira meeshaas wa jamiicu maa shay dhammaantii saxa ansaxay can rasuulillahi ka ansaxay sala allahu aleyh ali wasalama min asharci sharciga xaggiisa uga ansaxay min asharci sharci ah walbayaani caddayn ah kulluhu dhammaantiis xaqun xaq weeyaan waliimaanu iimaanku waaxidun hal waaye ayuu yidhi iimaanku mid ma ahan yatajaza iimaanku nacam asalay farac buu leeyahay minhu yani iimaanka shucabtiisa waxaa ka mida minhu maa yazuulu haddii la waayo yani bilimaani kullihi wa maa laa yazuul furuucdii iyo wxi ah wa ahluhu ahalkiisana dadkiisa ay wa ahluhu ahluliimaani waaye fii aslihi ay fii asliliimaani iimaanka asalkiisa iimaanka asalkiisa waa tasdiiqi iyo iqraarkii waa moogtahay sawaaun isku mid waayo ku yiri waa jin ayay ku yihiin jin ma aha nacam oo tasdiiqi iyo macrifadii oo aslul iimaana dadku isku mid kama aha waa kala badan yihiin halkaas marka eh, waxay leeyihiin iyagu haddii la yidhaahdo aslul ayaa waxay aqbaleen tafaadul tasdiiq haddii laga taga maxaa imaanaya takdiibaa imaanayay leeyihiin laakiin tasdiiqiyo joogaa kala badnaan karo nacam maxaa yidhaha tasdiiqu muxuu ka yimaadaa isaga inaad shay rumayso muxuu ka dhashaana inaad suurayso karto soo maaha amase aad cilmi u leedahay cilmigu ka dhashaa cilmiga ma lagu siman yahay marka laguma sinna nebiga caleyhi salaatu wasalaam cilmigiisoo kale waxyaaba badanoo annaga aanan arkaynin oo arki jiray rasuulka caleyhi salaatu wasalaam cilmiguna dabcan yani yaqiin iyo cilmi ayaa tasdiiq uu ku dhisan yahay marka walidaalika isku mid ma noqon karno annaga iyo yani nebigoo kale annaga abubakar oo kale wahaakada iyo mu'miniinta laftirkoodaaan isku tasdiiq noqon karin waatafaadulu isdheeraanta beynahum iyaga dhexdooda bilkhashyati wey ayay ku ahaatay cabsi cabsida iyo watuqaa allaka cabsiga alla ka cabsiga waa meesha waxa ay isdheer yihiin wa mukhaalafati eh, alhawaa iyo hawada oo la khilaafo wa mulaasamati alulaa iyo dadkii hore wan wanaagsanaayo la laasimo lagu dhego watafaadulu isdheeraanta beynahum iyaga dhexdooda ay isdheer yihiin bilkhashyati watuqaa ay waxay isku dheer yihiin bilkhashyati alla ka iyo watuqa alla ka cabsiga wa mukhaalafati alhawaa hawada oo la khilaafo oo mulaasamati alulaa iyo dadkii hore oo wan wanaagsanaa oo markaa la laazimo ayuyiri meelahan marka waa meelaha ugu muhiimsan oo masaa'ilsha nisaaca badanna oo ka jira iimaanka ku saabsan dadkuna marka waxaa weeyaan waa ku degdegaan laakiin in lagu degdega ma ahan alimaam ibnu rajab kitaabkiisaan la yidhaahdo jaamicu alculuum alxikam oo arbiciinka uu ku sharxaayo xadiidkan eh, buniya alislaamu calaa khamsin iyo markuu ka hadlaayo ama kan kan labaadee yacnii xadiisu jibriil wuxuu sheegaa in masaa-ishan waxaa culummadu ay u yaqaanaan awalan masaa'ilu alasmaa'i waalaxkaam waa la dhahaa masaa'ilu alasmaa'i waddiinna waa la yidhahdaa masaa'ilu alasmaa waalaxkaam asmaa'da maxaa yeeley magacyadan mu'min kaafir masaa-ishaanay ku xiran tahay wal axkaamna waa la yidhaahdaayo mu'min iyo kaafir axkaamaa ka dhalata nacam fi dunyaa iyo wal aakhira labadaba aakhirana gaalka khuluud fi naara u yaala naarta uu ku waaro adduunyadana d waxaa u taallaa de in aan laysdhaxal siinaynin oo cadamu tawaaruth iyo waxyaabahaasaa imaado ma ogtahay walidaalika masaa'il asmaai walaxkaam ama masaa'il asmaai waddiin waxa uu yidhi maadaama ay sacaadatu dunya walaakhira iyo shaqaawatu dunya walaakhira ay ku xiran tahay in la fahmo masaa-ishaan aan ka hadlayno wuxuu leeyahay ma habboona in si fudud lagu galan mana habboona inay dad aan aqoon u lahayn inay iska dhex galaan maxaa yeele waxaa ku xiran arrimo waaweynaa ku xiran marka taassaasuu marka u yiri ahamiyadaasayna leedahay kutub badanna waa laga alifay kutubta ugu muhiimsan oo laga alifay haddaan wax ka sheegno culummadii hore kutubay ka alifeen oo selafka waxaa ka mid ah aimatu selaf iimaanka wax ka alifay abubakr ibnu abi shayba risaalo uu leeyahy kitaab aliimaan layidhaha abu cubayd alqaasim ibnu salaam kitaab aliimaan buu leeyahy risaalo labadaba sheekh alalbani baa taxqiijiyey waxaa sidoo kale le kitaabu aliimaan limaxamed ibni yaxya bni abi cumar alcadani ibn abi cumar alcadani min shuyuukhi muslim watirmidi kitaabu liimaan kitaab layidhaha buu leeyahay waxaa ka mid a ah maxamed ibnu nasr almarwasi tacdiimu qadri salaah juska labaad iyo juska koowaad ah, meelihiisa dambe wuxuu uga hadlaa masaa-isha iimaanka sheekhulislaam ibnu taymiya teymiya kitaabuliimaan buu leeyahay eh, laba iimaan buu leeyahy kitaabuliimaani alakbar ama kitaabuliimaani alkabiir iyo kitaabuliimaani alawsat sharxu xadiidi jibriil aa layidhaha midkan dambe eh, imaam axmed waxaa loo nisbeeyaa kitaabuliimaan inuu leeyahay eh, way badan yihiin marka kutubtas waxaa ay kitaabuliimaan iskale ibnu mandah moxamed ibn isxaaq ibni mandah raximah allahu tacaala kitaabuliimaan buu leeyahay isagana waa badan yihiin marka eh, kutubta mawduuca isagaa laga alifay sheekhulislaam mabaaxidtaas meelo badan buu uga hadlaa labadaas kitaab waa uga hadlay gaar ahaan saarimulmasluulkana waa uga hadlaa mabaaxid fiican oo iimaanka ku saabsan ayuu kaga hadlayo murji'ada iyo uu ku radinaayo marka kutubta mawduuca laga alifayna intaana waa kasii badan yihiin marka muhiimka waxaa weeyaan eh, kutubahaas in wixii tafaasiil oo dheeraado intaa ka dheeraadsan loo raadsado hada wabilahi towfiiq wsala allah wslam ala nabiyina mxamed wala ali sl slm